alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almualifu raximah llah annudba wayaquulu wuxuu odhanayaa annaadibu ninkii calan calayi wuxuu odhanayaa waazaydaa alla zaydow wa amiira almu'miniina alla mu'miniinta amiirkoodiiyo wa ara'saa alla madaxaay buu odhanayaa walaka waxaa kuu sugnaaday ilxaaqulhaayi hadi inaad haleeshiiso waqfan fi lwaqfi xaaladda waqfiga inaad ha haleeshiiso ayaa waxa weeyaan kuu sugan nudbadu xagga luqada waxaa la dhahdaa waa albukaau cala almeyit waa qofka meyidka oohinta loo oynayo iyo wa tacdiidu maxaasinihi wanaagyaalkiisii oo la tiriyo waa baroordoodii wey istilaaxaynu uga soconaayo waxaa la dhaahdaa sheekhaa soo wade waa nidaau lmutawajaci minhu aw ilmutafajaci calayhi baa la waxaana loo adeegsadaa laba xaraf xarafka ya iyo xarafka waa labadaasaa loo adeegsadaa marka naadibka waxa u qadaranta ficil baynu usoo qadarna wa yaquulu naadibuba ka dhigan tahay marka naadibku waa qofkii calan calaya wey wa yaquulu wuxuu odhanayaa annaadibu qofkii calaan calayay wa zayda alla zaydow buu odhanaya wa amiira almu'miniina alla mu'miniinta amiirkoodiiow wa ara'saa alla madaxaay saasuu odhanaya walaka waxaa kuu sugnaaday mukhaadab yahu ilxaaqu lhaa-i ha inaad haleeshiiso waqfan xaaladda waqfiga wa azaydaah wa ara'saah kolkaad waqfiya sidee waxaanad sii waslinin ha-baad xagga dambe ka dhigi kartaa sharax almanduub huwa manduubku almunaada ka loo dhawaaqayo wey munaadaha almutafajacu calayhi ee loo argagaxsan yahay waa ka loo yaaban yahe loo calan almutafajacu calayhi ee loo argagaxsan yahay aw ilmutawajacu minhu ama lala xanuunsanayo oo halka laga xanuunsanayo halka ku xanuunaysaba weyaan waa ra'saa markaad leedahay ee madaxu ku xanuunayo dee halka ku xanuunaysa mayna mada waa muta ah, wuxuu noqonaya waa mutawajacu minigii laga xanuunsanaya sooma labadaasu noqonaya marka marka tacriifkiisi waa intaa waa almutafajacu calayhi waa ka loo qofka loo baqayo ee loo yaaban yahay ama qofka loo calaalcalayo iyo mutawajacun minhu iyo halkii laga xanuunsanayeyba labadaasu noqonaya ludbada haddii aad maqashid huwa manduubku almunaada munaadaha wey munaadaha almutafajacu calayhi ee loo calancalayo ama loo argagaxsan yahay aw ilmutawajacu minhu ama laga xanuunsanayo falwalu ka ka qowli shaaciri shaacirka qowlkiisa weeyi yartii xaaluu u baroordiiqayo cumar ibni cabdilcaiiz cumar ibn cabdilcaiiz isagoo u baroordiiqaya ayaa uu shaacirkani waxa weeyaan uu tiriyey oo rasiga waxaa la dhahdaa bimacnaa yadkuru maxaasinahu bacda mowtihi maxaasintii iyo wanaagyaalkii uu galay cumar ibni cabdilcaiiz alkhaliifatu alkhaamisa bay dhahdaa ayaa waxa weeyaan uu u baroordiiqaya u calancalaya wuxuu yidhi xumilta amran cadiima fastabarta lahu wa qumta fiihi bimri illaahi yaa cumara buu yidhi xumilta amra cadiima fasabarta lahu waqumta fihi bimri illaahi yaa cumara xumilta waxaa laguu xambaariyey buu yihi xumilta waxa laguu xambaariyey amran arin baa laguu xambaariyey arinkaasoo cadiiman weyn fasabarta waad u dhabar adegto waad u sabirtay lahu amarka wa qumta waad qumtay oo waad u kacday fihi amarka biamri illaahi amarkii ilaahay baad ugu qumtay oo dee wixii loo baahnaa oo dhanba sidii ay ahayd ayaad ugu qumtay yaa cumaraa alla cumarow yaa cumaraa alla cumarow markaa wuu baroordiiqaya markii uu dhintay kadib ayuu maxaasintiisii de waxa weeyaan uu tirinaya ficilkaa xumilaa dee laba mafcuul buu qaataayo kii horena baa looga dhigay amrana mafcuulkii labaad buu noqonaya maxalushaahidku waa yaa cumaraada wey yaa cumara alla cumarwda wey marka cumara waa munaada mabniyun cala dami muqadar manaca min duhuurihi waa xarfu munaasabati alif kaasaa saasa lagu qadaray qaarkoodna waxa mid fatxaba lagu bineeyey xaashida waa xagoos kaa oranaya culimada barhkoodna waxay ba yidhahdeen walaa yadharu lahu wejhun wejba u muuqan maayo marka beydka maxalushaahidka laga qaadanayaa yaabaa linidba loogu isticmaalay nidana ma aha oyga yaa cumara ma munaada mise waa nide waata koobaada ma aha horta nid maaha nid maaha waa naadib wey halkan waa manduub weyan oo muxuuna ku ahayn wuxuu ku ahayn bidaliili itisaali alif fi aakhirihi alifa aakhirka ka gashay maadaama aakhirka alifaa ka geli jirtay cumaru buuba ahaayo ism calama mimni cala dami buu ahaa kan alifa xagga dambe laga geliy waa laba e xilligan uu sheegaya waa marki u dhintay kadib markii u dhintay kadib u maxaasintiisii waxa weyan u tirinaya oo u sheegaya de munaadaana qof aad u yeedhi sid oo aad arkisid weyaan yaa cabdi aad leedaa u yeedhiside manasayn waka xumilta waxa lagu xambaariyey buu amran amar baa lagu xambaariyey amarkaasoo cadiiman weyn oo fastabarta waad u dhabar lahu amarkaa wa qumta waad istaagtay fiihi amarkaa biamrillaahi amarkii ilaahay ya cumaraa alla cumaraaw wathaani ka labaadna ka qowlilmutanabi ninkii mutanabi la odhan jira qowlkiisa weeye lama istishaadsado oo istishaad ma galo laakiin waxa weeyaan waa lilistinaas lilistinaas unbuu keenaya wuxuu yidhi waxara qalbaahu miman qalbuhu shabimu bu yidhi waxara qalbaahu miman qalbuhu shabimu waman bijismi waxaalii cindahu saqamu waxara qalbaah alla qalbigayga kulaylkiisow miman cidna uu la kululoodo mankaasoo qalbuhu qalbigiisu shabimu uu qabowyuhu baarid yahay iyo waman cid mankaasoo saqamun xanuun bijismi jismigayga uugu sugnaaday iyo xaale xaalkayga cindahu xaal agtiisa u ahaaday xaalkaygu marka waa xarra qalba ka hore waa maxay waa mutafajacu iyo waa kii loo calan calaya ama loo argagaxsanaada yaa cumaraabuu ku tusaaleeyay ka dambana waa mutawajacu minhu iyo waa halkii laga xanuunsanayay waa xarra qalbaa alla qalbigayga kulaylkiiso halka gubanaysaa waa halkee de waa mutawajacu minhu waa halkii laga gubanayay oo waa qalbiga weeyi qalbiga weeyi marka halkaa waxaan ku baranay tacriifka uu leeyahay nudbadu tacriifkay leedahay waa almunaada almutafajacu calayhi aw almutawajacu minhu labadaba daliil bu usoo qaatay markaa ka dambe isaga waa lilistinaas xuruuftii nudbadu halkana ka gelaya xuruufu nudba walaa yustacmalu looma isticmaalo min xuruufi nidaai nidaha xuruuftiisa xaalada uu ka mid yahay ilaa xarfaani laba xaraf mooyaane laba xaraf unbaa loo isticmaala nudbada kii hore maxaa loo isticmaalayey istiaaadii istiaasada hal xarafaa loo isticmaalay maxay ahayd yaa keliya loo isticmaalay imse xaalu lahaa ya saddex xaaladood bu laha ilxaaqu laami fii awalihi in laam awalka laga geliyo ya llah ilxaaqu اlalifi fii aakhirihi fa xiinaidin laa tadkhulu laamu fii awalihi ya maxaad ya yaziida baytkaasuu kugu iyo inaan midba la gelin cadamu ilxaaq laami fi awalihi wa cadamu ilxaaq awali fi awalihi wa hada yajri caleyhi xukm munaada m markaa kana laba xaraf isagu le laba xarafoo logu dhawaaqa labada xaraf logu dhawaaqa waa labadan wa wa wey wa wey wahiya waadu alghaalibatu midda u badan wey caleyhi manduubka manduubka waabaa u badan meelaha kolkaad ku artid wa inuu shaygani manduub yahay baad garanaysaa waad fahamtay ma wlmukhtasatu midda u gaarka a weeyi bihi manduubka waa ta haalibka ee ku fara badan waa arinta labaade iyadaaba gaar ku aba gaar ahaan waxa kusii awaada waa waa wey ka bedel wahiya waadu alhaalibatu midda u badan weeye calayhi manduubka wlmukhtasatu midda gaarka ku aweeye bihi manduubka ya wa ya ya wey wadalika ay kawnu ya min xuruufi nidba ahaanshaha yaadu ay kamid taha xuruufu nidba xaasilun ama haabitun mid sugan wey idaa waktigiibuu sugan yahay lam yaltabis aanu ku dhehgelmayn ay huwa manduubku bilmunaad amaxdi munaadihii baraxa tilmaa markuuna ku dhehgelmayn weyaan waa tusaale imika beytkaan soo qaadana waqumta fiihi biamri illahi ya cumara ya cumara dee kuma dhehgelmayo laba arimood baynu haynaa labadaba mid waa mid de eh, munaada waad arkaysaa qofki waad udhawaqaysaa soo ma tani waa bacdalmowt ba aheedoo u baroordiiqay maxaashintiisii buu tirinayay waa ta labaadee alifa xagga dambe ka gashay cumara dee munaada ma le cumaru buu noqon laha hadii kale halkaa waxaynu ku haynaa tacriifu nudba waxaa kaleynu haynaa xuruufu nudba waxaynu halkana ka gudagelaynaa axkaamu lmanduub manduubku axkaamu leeyahy wa xukmuhu manduubka loo baroordiiqayo ama loo calaancalayo xukunkiisu xukmu munaada munaadaha xukunkiisa wey munaaduhu siduu ahaa unbuu noqonaya munaaduhu labuu ahaan jiray o ima an yakuna mucraban wa ima an yakuna mabniyan isna intiinbuu geli wey fataqulu waxaad odhanaysaa mukhaadab yaho waa zaydu ala zaydow bidami damaad ku odhan waay waa zaydun waa maxay waa mutawajacu alayhi de so mutawajac minhu waa mutafajac baan ujeeda mutafajacu alayhi wey waa loo calan calaya de waa zaydu alla zaydow waa cabdallaahi cabdillaahiyow binas binas baad ku odhan maxaad ku odhanaysaa nas baad ku odhanaysaa mana saxayn nas baad ku odhanaysaayo de cabdallahi muxuu ah dee mudaaf u ah sowma munaad ahaan markaasoo mudaaf soo mucdaba maahayn xaaladdan manduubka iyana waa sidii un de sidii un wey o hal xaalan hayna halkaa xaalo sidii munaadaha ula dhaqano munaadu hadduu mebni ahaa mebni ka dhig hadduu hadduu mucrab ahaana mucrab ka dhig de sheekh walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday an tulxiqa inaad haleeshiiso aakhirahu aakhirkiisa alifan alif inad geliso inaad aakhirkiisa alif gelisaad leedahay aakhirka alif ka haleeshii fataqulu waxaad odhanaysaa wa zayda alla zaydow wa umara alla cumarow saana waad odhan karta soo laba walaka waxaa kaloo kuu sugnaaday ilxaaqulhaay haadi inaad haleeshiso fi lwaqfi xaaladda istaagta fataqul waxaad odhanaysaa waa zaydaah waa camraah saasaad odhanaysaa sax maynayn ya waa camraah wahe ya zaydaah bui miya anigu ii reebaya waqfiga waa saa weeyaan laakin taa damada lafteed way banaan tahay waa iska damin kartaa oo haw damiir baad u ekeysiin kartaa waanad kasrin kartaa oo aslu iltiqaai saakinin baad ka dhigi kartaa labadoo banaan yihin waa xaggaskaasu soo wadaa markaa waa saddex inaad sidiisii caadigii ula dhaqantid ee munaadi u ahaa iyo inaad maaha alif xagga dambe ka dhigtid iyo inaad maaha xaaladda waqfiga ahaa aad ka dhigtid xagga dambe manaa saddean saddexdaa wey haddaba fa in wasalta haddii aad xidhiidhiso oo ismigii wax dambe aad ku daba dhejiso xadafta waad goyne adigu haahadii waad goyn ilaa fi daruurati xaalada daruurada mooyaane fayajuuzu waxaa banaan ihbaatuhaa yadi in la sugo ayaa banaan ihbaatuhaa haadii in la sugo ayaa banaan kamaa taqadama siday noogu soo horumartay fii beyti lmutanabi ninka mutanabi la idhaahdo beytkiisa siday soo hormartay oo wuu iska sugay muxuu yidhi waa xada qalbaahu ila qalbigani waa meeshii waa mutawajicuminigii laga xanuunsany way qalbigu ilan ya mutawajicuminigii mnayn waa mutawajicuminigii weeyaan waayahay markaa eeg wiska uu damiyey munadamin uu damiyey laakin de waa daruuratu shicir baa lagaga bixi karaa ta wayajuuz waxa kaloo banaan xiina idin markaa wayajuuz wax banaan xiina idin ay xiina idaa laxaqta haaan fi lwasli saasuu noqonaya macnuhu markaad haleeshiisid xaalada wasliga damuha haadi in la damiyaa banaan inaad iska damisid baa banaan xaalada wasliga wey inaad u fiirso xaalada waqfiga maa waa xaalada wasliga wey markaa teenaa hore waa zaydah wax fiican de waa wasl mubaha maaha waqfigaa kaygu qoraya fiicanta marka waa zaydah waa camra xaaladda ay banaanaanayaan kasraha iyo xaaladda damuha ay banaanaanayaan waa xaalada wasliga wey xaaladda wasliga wey oo wayajuuz waxaa banaan bu inu yihi sheekhu xiina idin markaa xirige xiina idaa laxaqta haan filwasli bay noqonaysa xaaladda marka wasliga haada haleeshiisid damuha haada in la damiyaa banaan tashbiihan ku shabihid darteed bihaai damiiri lagu shabayo haw damiir bay u eg tahay haadani haw damiir mana u suuro ekayn waa u suuro eg tahay soo ma ya qalbaha eega de waa haadanba weeyaan haw damiir maan la moodi haw damiir ba u suuro eg tahay de ila qalbi kamid maaha may kamid tahay ismi waa qalbun bu alen kolkaa in saas kaga damisa banaan shaacirku u damiyey wa kasruhaa in la kasriye ayaa banaan oo iska hoos dhigtidba calaa asli iltiqaai saakinayni jaryan ku socosho darteed baad u kasrinaysaa calaa asli iltiqaai saakinayn iltiqaa saakinaynka asalkiisi aad ku soconaysid oo qaacida waxa asal ahaan aslu iltiqaa saakinayn waa alkasra weyde takhalus alkasratu waa takhalusu min iltiqaai saakin aslu takhalus iltiqaai saakinayn weeyaan halkaa intaasu kaga baxay oo markaas sidii munaadahaad ula dhaqmaysaa ama alifaad xagga dambe ka gelinaysaa ama haabaad ku waqfiyaysaa wuxuu yihi sheekhu qawli odhaahdaydi aan idhi wanaadi baan idhi waa marka cashirka u bilaabayy macnaahu macnihiisu waxa weeye qawlka wayaqulu naadibu anisaa kuusoo qadarayaanba sooma wayaqulu naadibidu laan soo qadarana wey saasaad u qadaraysaa marka halkaa waxay nagaga dhamaaday caawa aan kaga fara xalanay ismigii loo yaqaanay munaadaa halkaasay nagaga dhamaaday kolkaa mafcuul bi keliyaan dhiganay ila mafcuul bi ma ku jirn waxaan o dhan mafcuul bigi buu kamid ahay halkan wuxuu ka gudagelayaa sheekhu raximah llahu tacaala mafcuulka loo yaqaano mafcuulmulaq mafcuululmutlaq ayuu doonaya halkan inuu ka gudagalo wuxuu yidhi sheekhu walmafcuul mulaqu mafcuulka mafcuulmulqa la dhahdo weeyaan caaw madaxa aadii xanuunay haddaydan maqle waad iga raali anada walmafcuulmulaqu mafcuulka mafcuulmulaq la dhahdo weeyaan oo halkii hore ku cadfan yahy walmafcuulu bihi wey walmafcuulmulaqu wey mafcuulmulaq baa la dhaaba mafcuulmulaq maxaa loogu magacaabay sumiya bidaalika arrinkaa waxaa loogu magacaabay liannahu shaaniya laa yuqayadu laguma qaydo badatin adaad laguma qaydo kamaa quyida ayruhu min amafaaciil mafaaiilha kale qeyd baa la daba dhiga lakin mafcuul mulaqa wax qeydi lama socdo tusaale ahaan mafcuulu bihi dee bihda yar baa lagu qeydaya mafcuulu lahu mafcuulu fiihi qeyd baa iyaga la socda laakin mafcuul mulaqa wax la socdaa ma jiro saa darteed baa mafcuul mulaq loogu bixiy wuxuu yihi sheekhu wa huwa mafcuul mulaqu almasderu waa masder tacriifkiisu buu kusiinaya mafcuul mulaqu waa masder weli masderkaasi waa masder sariixa iska ilaaliya masderkii aana ay soo dhalaalin mafcuulmulqa inuu sariix yahay baa shardiga master ila master waa lasoo awil kari yidi sooma war waa sariix isagu master laakiin lasoo dhalaanaya mafcuulmudlaq noqonayo ma noqonayo wa huwa isagu almasteru master wey masterkaasoo alfadlatu fadla waa master fadla oo dheeraada muxuu uga jeedaa maa laysa axadda jusay ljumla jumlada labadeeda jus ka mid ma aha laa maa laa yasixu listiqnaabu canhu ugama jeedo in laga kaaftoo ma asaxaysa lakin muxuu uga jeedaa maa laysa axadda jusay ljumla jumladu ju waxay ka kooban tahay laba juz hadday jumla ficiliya tahay ficil iyo faacil baa u rukuna arkaantay ka kooban tahay waa labada hadday jumladu ismiye tahayna mubtadiiyo khabarda ayaa rukni u ah markaa labadaa mid ahaan waa inaan ahayn weyan fadl ahaan waa sida laakiin loogama jeedo macna ahaanba waa laga kaaftoomay maaha macnaheegu fadlada ee waxaa looga jeedaa maa laysa axadda juz-ay ljumla laa maa yasixu alistignaau canhu kaa loogama jeedo kaasoo almusallatu lagu diray calayhi isaga caamilun caamil baa lagu diray caamilkaasoo min lafdihi lafdigiisa ah caamil ay isku xuruuf yihiin baa ku camal falaya waa masterkii loo yaqaanay falafdiyan yura waa kii lafdigaa ah wey wadalika tusaale ka darabtu waan garaacay darban garaacid baan garaacay darban waa master waa fadlo oo min arkaani jumla kamid maaha oo arkaanta jumlad waa ficliga faacilo waa la sheegay labadiiba waa saddexaad waxaa lagu diray caamil oo darban yaa ku caamil oo ku camal falaya bee darabtudan hore waata saddexaad waa min lafdihi caamilkaas munamin lafdi ahayn waaba isku xuruufo wey aw min macnaahu ama caamil waxaa lagu diray macnihiisa laakiin aan ku xuruufahayn waa masterkii la odhan jiray macnawiga fain waafaqa lafduhu lafda ficlihi fahwa waa lafdigaasi haddii laakiin macnaha ka waafaqo lakin lafdiga anu ka waafaqinna waa macnawi buu noqonaya marka kii macnawigaha ah weeyaan wadalika tusaale ka qaato waxaan fadhiistay juluusan fadhi baan fadhiistay juluusan waa master waana fadlo waxaana lagu daray caamil nasbahan keenay caamilkaasi laakiin ku lafdi ma ahae waa ku macno oo qucuud iyo juluusku dee waa isku macno wey laakiin isku xurufte ma aha mid waa jalaso oo waa jim iyo lam iyo sin midna waa qacado oo waa qaaf iyo cayn iyo daal isku xurufo maahaba lakin waa isku macno halkaa tacriifkiisaan ku hayna hadda mafcuulmudlaq sheeg la wadhaha waa almasdaru alfadlatu almusallatu calayhi caamilun min lafdihi ow macnaahu intaasuna iska xifdi waqad yanuubu waxaa wakiil noqda bu yihi sheekhu canhu mafcuul mudlaqa waxaa wakiil ka noqda ayruhu ayrkii baa wakiil ka noqda mafcuul mudlaq meesha ma joogsade mafcuul mudlaqa waxyaalo wab ka abaa ah jira waxyaalo naaib ka noqon kara ayaa jira mafcuul mudlaqa wadalika tusaale ka darabtuhu waan garaacay ka darabtuhu waan garaacay sawtan jadal baan ku garaacay iminka waa maxay sawtan tani waa maxay waa mafcuul mudlaq laakin waa naaib dee mafcuul mulaqnimo booskeed buu yaala mafcuul mulaqa booskiisii buu yaala oo waana maxay waa aaladii weyan de aaladii wax lagu garacayo mana sawdku jadalku waa aaladii wax lagu garaacayo fajliduuhum jadla thamaaniina sideetan jadla jaldatan oo jeedal thamaaniidan maanta waa cadadde muna cadad ayn waa cadad bartii mafcuul mulaq u yaala isagaa naaibkaa falaa tamiluha leexanina kulalmayli leexasho dhammaanteeda leexanina waa kulli masterkii waata loo idaafeeyeyba de masterkii he waata loo idaafeeyeyba markaa saddex bu halkaa inoogu sheegay sooma ya aaladii iyo cadadkii iyo kulu iyo bacdi oo udiifa ila lmasder walow taqawala haddii uu been abuurto walow taqawala haddii uu been abuuran lahaa muu been abuuran calayna anaga dushayada bacd alaqaawiil la akhadna minhu bilyamiin taasina waa kulu iyo bacdi oo kolkayna ab noqonayaan iyaga udiifa ila lmasder masderkii baa loo idaafeeyey falaa tamiiluu kula lmayli walow taqawala calayna bacd alaqaawiili saasuna waka walaysa kamid maaha minhu mise canhu ku qorya walaysa kamid maaha minhu ay canhu mafcuul mudlaqa ka mid maaha wa kulaa minhaa raqadan ka mid maaha wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeega ka cuna raqadan xaalo u yahay akligaasi mid waasaca raqadantani ma aha yani sifatun sifatun tanuubu can lmasderi sifat lmasderi ma aha oo ina maaligii way ku tegsayin iyagu صفة mstr tنuub canhu bay ka naab karta lakin sheekhin halkan ku diido wuxuu yii kutubta qaarkoodna waa sax buu leeyahy wuxuu yidhi صifaة lmster ka mid maa bu oo naab kama noqon karto saasuu leeyahy xagga dambe sharxana waan ku arki doonaa marka taa iyada wuu diiday haddii lagu tirin lahaa afar bay noqon lahayd soo sharax lamaa anhaytu markaan gebagabeeyey min alqawli alqawla soo ma lamaa anhaytu markaan gebagabeeyey alqawla hadal fi lmafcuul bihi aan ka hadlo iyo wama ki yatacalaqu ku tacalluqayay bihi mafcuul bihiga oo min axkaami munaada munaadaha axkaamtiisa sharactu waxaan gudagelay fi kalaami hadal cala thani kii labaad aan ka hadlo min almafaaciili mafaaciisha ka mida wa huwa kaa thaanigii almafcuul mulaqu mafcuul mulaqa wey wa huwa mafcuul mulaqa tacriifkiisu cibaaratun waa ka waramid can masderin master laga waramo masterkaasoo sariixin dhashekh cad masterkaasoo fadlatin dheeraada masderkaasoo sulia la diray alayhi masderka caamilun caamil lagu diray caamilkaasoo min lafdihi lafdigiisa ah aw min macnaahu ama macnihiisa ah sharax badan uma baahna falawalu ka ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyi wa kalama allahu ilaahay waa la hadlay muusa nebi muuse takliiman lahadal buu la hadlay waa muakidun licaamilihiba sooma caamilkiisu adkaynaya markaa u fiirso eega takliiman dee waa masder waa fadlo caamil laftigiisa lagu diray de oo kalama masterkeegiiba wey ila facala tafciil baa lagu keeli jira calama tacliim kalama takliim warkuu dhamaystiran yahy wathani ka labaad naxu qawlika waa odhahdaad iyo wixii lamid ah aad tidhaahdid qacadtu waan fadhiistay juluusan fadhi baan fadhiistay dee waa isku macnoon lakin isku xuruuf maaha wa ta'alaytu waan dhaartay xalfatan aw xilfatan aw xulfatan ba dhahda wa ta'alaytu waan dhaartay xalfatan dhaar baan dhaartay dee ta'alaytu xalfatan dhaar baan dhaartayna waa isku macno un lakin isku xuruf maade midna waa taalaytuba midna waa xalfatan wey xilfana waa la dhahdaa xalfana waa sawaabku waa fadxa wey oo xalfa qaala wuxuu taalla bnu awsin xalfatan laa yarudanii ilaa niswatin kaanahuna maqaayidu taalla waxaa dhaartay buu yihi ibnu awsin ibnu aws baa dhaartay xalfatan dhaar buu dhaartay la yarudanii inuu celin ilaa niswatin dumar xaggood inuu u celin dumarkaasoo kaanahuna aad moodid maqaa'idu kuwa dabran ama mafaa'idu ulatamaaleed baad ula timaaleed baad mooda bimacnaa way dhuudhuubayin way madmadooyin bule way gubteen bule way solmeen maqaaid hadday tiraado waa sidaa oo muqayadaad waa xidhitaan buu noqonayaa masaas buu qoraya mafaaid buu qorayaa sooma mafaaidna waa bilfaai jamci mifaad weeyaano waa alkhashaba waa qoriga allatii taasoo tuxaraku biha naaru fi tanuur qoriga kolkaa marka roodhidii la geliyo qori la dhexgal geliy suu noqdaa muna sulmin <laughs> ya xaytu shabaha nisaaa biha lidacfihina wa sawaadihina ya ku shabaha tamar daridooda wey waaya markaa maxalushaahidkan aan ka qaadane taallaa iyo xalfatan xalfatan waa maxay ya waa mafcuul mulq de mafcuul mulq ahade lakin waa maxay waa muakidun linawci caamilihi waa muakidun linawci caamilihi saw sax ma oo taalana waa dhaar oo bimacnaa uqsimu bay ka dhigan aqsamo bay ka dhigan de xalfaduna waa dhaarba marka waa isku macno wey lakin isku xuruuf maa mubayinu licadadi noucina u noqon karaayo de xalfatan taabaa lala socotay mster maru noqon karaa facala min mster mare aan jirin mster marana u noqon karaa kaana mstran ha ahaade wuxuu noqon mubayinu linowci caamilihi iyo mubayinu licadadi caamilihi layarudanina laamkaasi haddaan laamuqasam ka dhigno dee laamuqasam markay meesha timaado waxa iman jirtay meesha nuunu tawkiid baa la keeni jiray nuunu tawkiidki muu keenin calaa madhabisiiba weyi ama maahe araada bil xalal istiqbaala xaal buu ula jeedaa xaal markuu ula jeedana dee tawkiid ma gelin maayo soo istiqbaal lama jeedo labada qowl baad kaga jawaabi karta haddaad doontidna liyarudani iska dhao laamka laamu tacliilkii ka dhigo ya ficilkuna waa mansuubo mansuubun bian mudmaro wey haddii kale layarudani haddaad laamu tawkiid ka dhigtid eh, haddaad laamu qasam ka dhigtid dee wuxuu ku noqonaya ficilku marfuu buu noqonaya minantahay wadalika istidlaalkaasi thaabitun waa mid sugan liana alaliyata aliyadu hiy alxalfu waa dhaarta aliyadu waa maxay waa dhaarta wey sheekh bifatxi lhamza wa kasri laam wa tashdiid ilyaa aliya alaliyatu alxalfu wey jamca waxaa la dhahdaa alaya baa la alaya catiyatin maxaa lagu jamciyaa cataya alaya bay noqonaysaa dana alaya waa dhaaro alaya dhaaray noqonaysaa marka wlqucuuda wlqucuudba y wlqucuuda bu ku yidhi wlqucuud bu ku yidhi adna wlqucuuda wlqucuudu qucuudku huwa ljuluus wey huwa ljuluus wey haddee walqucuude ku socna anaga saasuu noo qorayahay wadalika istidlaalkaasi thaabitun waa mid sugan waayo liana alqucuuda qucuudku huwa qucuudku aljuluusu wey ah, ma adgeysid waay msdya aggaa horgeyso aggaa hor isaga xidh waxtirastu waxaan ku ixtiraazay buuri sheekhu bidikri fadlati fadlada sheegisteeda waxaan ku ixtiraazay can naxwi qawlika muu sheegin masterka wixii ku baxay jumladii baa ku baxaysa jumlad mafcuulmadu lama noqoto de may noqonaysa ma noqonayso jumladan ku sheegay waa master sariixan ku ihi kane jumlada masterka laga soo dhalaalinaya ma noqonayso sheekhow can naxwi qawlika odhaadaad iyo wixii lamid a ah kalaamuka niyo waa hadalkaagu kalaamun xasanun niyo waa hadal wanaagsan no hadalkaagani waa hadal wanaagsan ya kalaamuka kalaamun xasanun hadalkaagani waa hadal wanaagsan waa maxay imika kani mubayinun linawci caamil mun iska noqonin hadalkaaguniyo waa hadal wanaagsan de suka saxa maxaad u gadaadaa ya waa axadu juzay ljumla shardigana muxuu ahaa inuu fadli yahay baa shardi ahaa waa axadu juzay ljumla o de kalaamu tadnaba waaba khabare khabarkuna waa muxuu kamid ahaa min arkaan ljumla mana sa ahayn saa ku baxaya kalaamukan iyoh kalaamkaagu kalaam waa kalaam kalaamkaasoo xasan wanaagsan iyo wquulilcarabi wquulilarabi waa qawlilcarabi dha sheekh iyo wa qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen jadda dadaalay jiddu dadaalkiisiibaa dadaalay dadaalkiisii baa ninkan dadaalay warku soo kumu dhicin dadaalkiisi baa dadaalay ka warasha ya ya ma dadaal baa dadaala jadda jidduhu dadaalkiisii baa dadaalay wuxuu ka dhigantaa bimaanaa ijtahada ijtihaadu dadaalkiisii baa dadaalay asalku wuxuu ahaa jadda zayn jadda zaydun jiddan jada zaydun zayd baa dadaalay jiddan dadaal zayd baa dadaal dadaalay bu ha kadibna waxaa la doonay mubaalago ya in lagu xeel dheeraado ayaa la dooray wasfiga uu ku sifaysan yahay jiddiga iyo dadaalka kadibna jiddigiibaaba loo tiiriyeyba ya jiddigii ayaa loo tiiriyey maxaa ka dhexeeya dee mulaabasa ka dhexaysa de mina mulaabasa ka dhexay mulaabasaa ka marka waa mubaala wey jadjid dadaalkiisibaa dadaal marka la de mubaala ku jirta warku intuu isaga dhaaf dadaalkiis sii dadaalaya isaga intuu halkaa fadhiistu dadaalkiisi sii dadaalaya marka waa nin he heer sare gaadide markaa jada jiduhudana dee jiddu waa masdere laakin hadda muxuu kamid yahay min axadi juz-ay ljumla fa kalaamun kalaam kalaamka athani ee labaad wa jiduhu iyo jiduhu masterani waa laba master sulida waxaa lagu diray calayhima labadooda korkooga caamilun caamil caamilkaasoo min lafdihima lafdigooga wa huwa caamilkaasi alficlu ficilka wey fi lmithaali tusaalaha tusaalaha athani ee labaad tusaalaha labaad waa ficilka de oo jadaa wlmubtada mubtadaha wey fi mithaal awali mithaalka horena yaa rafciye khabarka ya dee mubtadaha rafciye buu ku yidhi binaan ku dhisi darteed calaa qawli sibaweyhi sibaweyhi qowlkiisa lagu dhisayo oo ah in almubtada mubtadahu caamilun fi lkhabari khabarka isagaa ku camal falay caamil isaga ayaa u ah oo ku camal falay maxay khabarka cinda siiba weyhi waka aqwaasha ku jirtay dawaad gelinayso maanta dib lagu noqon maayo deed soo taagnaatisun ka hor oo tiraa mar kasta wuxuna ah lagu sheego walaysa ma aha bu yihi sheekhu labadoodani walaysa ma aha ayo jidduhu iyo kalaamun min baab mafcuul mulaqi baabmafcuul mulaq fi shayin waxbaba mafcuul mulaq waxbaba kama jiraan ha ku indha cadaanin iska ilaali marka halka wuxuu ka gudagelaya ma yanuubu can mafcuuli mulaqi mafcuul mulqa maxaa naayb ka noqda mafcuul mulqa wixii naayibkii ka noqonaya ku dareensiinaya ilaa junubi ma taagnida qadri baa socotaa waqad tunsabu waqad tunsabu dhab ahaan waa la nasbin ashyaaa ashyaau shayaalo ayaa la nasbin cala lmafcuuli baa lagu nasbin cala lmafcuuli mulaqi mafcuul mulaqnimo ayaa lagu nasbin wlxaal wlxaal baa ashyaadaa la nasbin lam takun ayna ahayn ashyaadaasi masteran masterana ahayn waqad tunsabu dhab ahaan waa la nasbin ashyaau baa la nasbin cala lmafcuuli mulaqi baa lagu nasbin walxaal baa la nasbin lam takun ashyaadaasi ayna ahayn mastran master ayna ahayn sheekhow aw saaxiibulxaalki ashyaa weeyaan de walaa yakunu ilaa macrifatan soo ticed saaxibulxaalku ma nakri baan jiri taajhuniga joogtaa walaa walaa yakun ilaa macrifatan mise anaa khaldamay ya ya de walaa yakun ilaa macrifatan lafdiga ajrumigaaba sahay waqatun sabu dham ahaan waxaa la nasbin bu yihi sheekhu ashyaa ashyaa ayaa la nasbin cala lmafcuul mutlaqi baa lagu nasbin walxaal ba ashyaadaa la nasbin lam takun ayna ahayn ashyaadaasi masderan masder ayna ahay saxiibulxaalkii waa nakiro waa sax weeyi waqad dahaba bacdu nuxaat nuxaadda barkood ba saa ku tegey inuu iska noqon karo nakiro marka hala yaabin suaal kale lag weydiin karaayo de waaba nakira jumlada ma iska sifaynaba sheekh cabdiraxmaan si fiican u eg maynu iska sifaynaba ya ile waa jumle jumladu maxay ahayd nakirada dabadeed sifa maa laga dhigi jirin maynu iska sifaynaba labadaa sheekh baa muraayada xidhan si fiicana u eegaan isagoo hadalbinigiisa bixi waay ya ha ninkaas wii dhuunte hay sheekhow dhib male wowgan yar baa diido wowga waa waxaalade ya wowgan yar baa diido wowgana waa waxaal noqday saa darteed dee jumlada xaalaynu ka dhigna wdalika nasbahaasi haabitun waa mid sugan calaa sabiili niyaabati niyaaba wadadeed buu ku sugan yahay can ilmasteri master u naayib ka yahay wadalika tusaale naxu kullin iyo wa bacdin weeyi mudaafayni xaalayin kuwa loo idaafeeyey lilmasteri master baa loo idaafeeyey kulli iyo bacdu nawaabtay kamid yihiin nawaabta he ayay kamid yihin ayay naayib ka yihiin mafcuul mutlaqi bay naayib ka yihin sheekhow laakin maxaa shardiya kulli iyo bacdu war maxaa shardiyade ya inay mudaafe yuhimu kalaamuhu huna kalawdaxi ikhtisaasuhu bikalimatay kulin wa bacdin walaysa kadalika bal ilmuraadu maa dala calaa kuliyatin aw juziyatin fadakhala darabtuhu jamiica adarbi wagaayat adarbi wanaxwi qowlihi tacaala walaa yudlamuuna naqiira walaa taduruuhu shaya kulli iyo bacdun iyona indhuu kugu dul murxine waxaa looga jeedaa waa wax kastoo kulli ina tusiya wax kullia ku tusin kara ama wax qayb ahaana ku tusin kara darabtu waan garaacay jamiica darbi jamiic mina kuli ahaan macna kulliya mana ku dhusin de mafcuulnaqnimay ku nasbisan ayuu baabkeyga naa'ibnimay ku nasbisan tahay haayata darbi darbi haayadii waa halkii ugu dambaysa waa qayb kamid a soo ma waa juzi walaa yudlamuuna naqira naqiran lafteeda waxay ku nasbisan tahay naa'ibnimo walaa taduruuhu ku dhimi maysaan shayan waxba waa juzi waa qayb ma saasay noqonaysaa marka marka labaasaa dul gu-ine wixii juz iyo bacdi noqon kara kulli kutusin karo ama soo gudagelaya lakin waxaa shardi a in la daafeeyo de msterku kun ayu daafisa wadiga arkaya naxu qawlihi tacaala falaa tamiiluu kula lmayli iminka kulubaa halkii mafcuul mudlaqa taalo waa naaib weeyi masterkiina iyadaa loo daafeeyo wadiga arkaya walaw taqawal calayna bacda laqaawilna bacdadan weeyaano waa ta masterkii loo daafeeyey warkuma caddo walcadadi ka labaad waa cadadkii ka labaad waa cadadka mid baynu hana intaa labaha ka kala tirinina midun weeyaan waa maxay waa kuli iyo bacdi almudaafayni ila lmaster ka labaad fajliduuhum jadla amaaniina sideetan jaldatan oo min jaldatan jeedala masterkii laftiisi baa tamiis looga sii dhigay ilaa cadadku tamiis buu baanaya amaaniina sideed oo sideetanku de maxay yihin dee jaldatan oo min jaldatan jeedala markaa eeg amaaniina waa maxay waa cadad wey bartii mafcuul mutlaq ayuu degay oo naaib weeyaan faamaaniina amaaniina mafcuulun mafcuul wey mafcuulkaasoo mutlaqun mutlaqa wa jaldatun jaldatuna tamyiizun tamyiis weeyi imisaan haynaa laba dhad alcadadu kullun wa bacdun almudaafayn ila lmasder wa asmaa laalaati aalaadka iyo qalabyada asmaadooda wey asmaaulaalaadna saasun uma idlaaqine iska ilaali yushtaradu waxaa loo shardiyaa buu ku yidhi xaashiyadu fii niyaabilaalati aalada naaib noqoshadeeda an takuuna inay ahaato aalatan mid aal waa lilficli ficilka mid ficilka lagu sameeya caadatan caad ahaan caad ahaan baa ficilka loogu sameeya falaa yajuusu ma banaano darabtu waxaan ku garaacay khashabatan geed baan ku garaacay aw camudun ama tiir baan ku garaacay mafcuul mudlaqnimaan ku de khashabatan waa la shitaa qoriga maa la shita ya looguma talagelinba garaac waa la shitaa isaga cumudan tiir de tiirka waxba lagu dhistaa ama waxba lagu garaaca ya aal ahaan waa inuu yaha ficilka in aaladiisi lagu sameeyo badana waa inuu yahay de wadalika tusaalika darabti waxaan ku garacay sawdan jeedal de jeedalka waxba lagu yar garacay moogta aw casan ama ul sheekow aw casane ama ul aw miqracatan ama budh budhka ma taqaana budhka madaxa weynle ya burki caadig burki waba isku dira isaga waay marka casan waa waa maqsuuro weyan lama idhahdo casaatan iska ilaali qaala bnu sikid wuxuu yidhi naqlan can ilfara isagoo fara ka soo naqlinaya awalu laxnin sumica laxnigii ugu horreeye la maqlay wuxu buu yidhi haadihi casaati haadihi casaati taas waay qaalabna muxuu ku qoray halkaa hor muxuu qoray ya ha xarakad muxuu dabdiyey kaafku muu kasisay qaalabnu sakiit ma صح نقلا عن الفراء أول لحن سمع هذه casaati saasuu ahaa bu yidhi waxaa kaloo ku soo xigay buu yidhi lacala lahaa cudrun wa anta taluumu lanigii kala gusay ninkaas waa lacala lahaa cudurun ya wa anta taluumu maad garanaysaa ya wasawaabu waxa bu yidhi maay cudran binasbi wa tugtabu bilif wakadkuwa bilyaa khata cudriyiina waa khata weyn cudran buu noqonaya cudran ya lacala lahaa cudrun bu yidhi wa anta ya <laughs> taluumu warkaakaasina waa kii saddexaad baan imsanayna ya maad garanaysaa halkaa lacala laha lacali maxay samayn jirtay minka lahada maxaan ka dhignay khabarkeegi maaha ya ismigeedina muxuu noqday cudrun waa basaxba adumaad iska garanayn ya walkaa lahaad waahay جار مجرك بقى ما ما ما ما ما يتوسعون في الظروف الجار مجرد ما لا يتوسعون في غيره يا ده عذر ده عذر ما دون لما انا اسمي ده يا ما اسمي مو قد مرك ده إلا كل يقول كل والله حنيجي لغد بولي وبعده واحد جديد بيقول لحني قال مغلي لعل الله عذر وأنت تلوم والصواب عذرا بالنسبة كقول بدي واي ده توسك خسنكر ثاني ده فبه مرك هالكان صدق ما قوينا من صدقين saddex baynu haynaa culimay walaysa kamid maaha bu i sheekhu mima ka yanuubu naayib noqonaya calilmasderi masderka sifatu sifadiisu kamid maaha uu diiday isagoo adiga arkaya naxw wa kula minhaa raqadan dakartu dalika arrinkan waan sheegay bu yihi ibnu hishaam khilaafan ay ah, mukhalifina lilmucribiin ah, khilaafan khilaaf darteed baan usheegay lilmucribiina mucribiintaan ku khilaafayna mucribiintu kolkaad aragtid yaa xaashiya tafsiirkii kolkaad aragtid jalaalinkii bal eega wuxuu odhanaya wa maxay wuxuu odhanaya waa sifu odhanaya moogta waa dee sifadii baa naayib noqonaysa wakula cuna minhaa xaggayga aklan cunno cuna akligaaso ragadan waasaca sooma saa waan khilaafnay buri zacamuu mucribiintu waxay ku andacoodeen buri an alasla asalku inuu yahay aklan ragadan wa anahu xudifa wa anahu shan yadhe xudifa waxaa la xadfay almawsuufu mawsuufkii baa la xadfay wanaabat waxaa naaib noqotay sifatu sifadiisiibaa manaabahu booskiisii fadhiisatay fantasabat saasa fiican fantasabat way nasboontay dhe intisaabahu nasbihii uu haystay ya nasbi ayuu haystay mawsuufku de nasbi u haystay ayay sifadii de qaadatay de mn madhabu siba wey siba wey madhabkiisuna inamaa huwa xaalun waa xaal bu i min masderi ficli ficilka masderkiisa laga xaalaynaya masderka almafhuumi laga fahmayo minhu ficilka laga fahmayo ficilka wakula masderka laga fahmaya laga xaalaynaya bu leya saw wataqdiiruna waxa weya fakula cuna xaalata kowni akli ahaanshaha cunitaanku yahay xaaladiisa xaalata kowni akli akliga ahaanshihiisa xaaladeeda raqadan mid waasicaw yahay marka halkaas laga xaalinaya bu leya saw wayadullu waxaana ku tusinaya calaa dalika xaaliyatu raqad raqadan inay xaalo tahay waxayna tusinaysaa annahum carabtu yaquuluuna waxay dhahdaan siira waxaa la socday caleyhi dushiisaa lagu socday tawiilan xaalo uu yahay socodku mid dheer siira waa la socday calayhi dushiisaa lagu socday tawiilan xaalo uyahay socodku mid dheer fa yuqiimuuna waxay joojinayaan aljaara walmajruura jaariya majruurkay joojiyaan muqaama alfaacili faacilka booskiisa jaariy majruur halku joogsada ya aqim muqaama alfaacil aladi xudif mafcuulahu fi kuli ma lahu curif aw masdaran aw darfan aw majruura in lam tajid mafcuulahu madkuura walaa yaquluuna ma yidhahdaan tawiilun ma yidhahdaan birafci kuma yidhahdaan ya tawiilun ma yidhahdaan fadalla wuxuu ina tusiyey qowlkaa carabi ay yidhahdeen siira calayhi tawiilan ay nasbiyeen calaa anahu tawiil xaalun inuu xaal yahay bayna tusiyeen لا صفة masderin master sifadii aanu ahayn master sifa umaa ya master he ya master sheekh sifa umaa laakin waa xaalo wailaa wa ilaa haddii kale wailaa ay in kaana sifata masderin master sifadii haddii uu ahaan lahaa lajaasad waxaa banaanaan lahayd iqaamatuhu in maqaamal faacili faacilka booskiisa haddee master sifo uu ahaan lahaa ya dee halkiisiiba iska joogsan laha halkii masterku joogsan laha lianna almastera masterku yaquumu wuu istaagaa maqaamal faacili faacilka booskiisa biitifaaq midowba masterku war mana saxa muna joogsan ah, faacilka ma joogsado walwasfu kadalika wasfiguna waa la mid oo isna wuxuu degi lahaa de halkii mawsuufkiisu degi lahaa ee faacilnimo uu joogsanaa isna uu joogsan laha maadaama isagi naabu ka yahay walidalika saa darteed maadaama sifa master aanu ahayn una degi karayn halkii dee waa xaalo saa darteed takriijkaasu isagu mariyey takriijkaas ayuu mariyey siba wey raximah llah haddaba imse nuhaynaa nuwabti ya imse nuhaynaa kullun iyo bacdu almudaafayn ila lmaster iyo alcadad iyo ismu aala saddexdananama sifadii wuu inoo diiday afar muraadifu fi lmacna ka macnaha muraadifka kula ka macnaha muraadifka kula qacadtu juluusan ama qumtu wuquufan waa imisa afar ismulmasder takalama kalaaman takalama kalaaman takalama masderkeegu muxuu ah takliimki imkaas mri kalama allahu muusa takliima imisan haynaa shan almasdar lmushaariku lahu fi lafdi duna siiqa waa masder lafdiga kula mida laakin siiqada aan kula mid ahayn istabara sabran ka waran istabara sabran <laughs> y istabara sabran waa masder masterkani muxuu kula wadaagaa lafdiga laakiin siiqada ma kula midba waa sabri iyo sabri weyan labad waa sabr iyo sabri un bay noqonayan labaduba len isdabaremana sabr sabrana mayna sabreen waa sabr wey imasan hayna sifatuhu cinda aljumhuur oo aayaddaas kolkaasa wakula minhaa raqdan jamahirtu waxlin waa sifatay imisa toddoba damiiruhu alcaa'idu ilayhi damiirka isaga u noqonaya damiirba xitaa naabika noqon kara moogta tusaale waxaad tidhi ijtahadtu ijtihaadan lam yajtahidhu hayrii baa tidhi ka sheegaba ijtahadtu ijtihaadan lam yajtahidhu ayri ijtihaad ma laazima mise macade hansuaane waa laazim waa ifticaala soo laazim maa ijtihaadan soo lam yajtahidhu waa isa u nasbisay de mafcuul mulaqnim wuxuu ku nisbisay mafcuul mulaqnimo waa naaib sheekh mabay gudbi jirin be war kuma caddo ijtahadtu ijtihaada lam yajtahidhu imsaasda sideed maa yadulu calaa nawcihi qacada alqurfusaa qacada wuxuu u fadhiistay alqurfusaa fadhiga fadhiga daanyeerka ma taqaana ya o de daanyeerka meela saga laga daawada maydo ah <laughs> ya lama arki jiri male daayarka waa la wada arkay iminka suu fadhiista ma garanadaan fadhi daayar buu fadhiistay alqurfusaa alqarfasaa alqirfisaa waa muhalas inta waad ugu dabtin karta laa mushkila saxiix wala la imisaad haysataa sagaal ayun wama alistifaamiyatan ayu iyo ma istifaamiyatana naabka noqo ayu iyo ma istifaamiyatayna aya cayshin taciishu wama akramta dayfaka bmaanaa aya ikraamin akramta dayfaka weyan imisa waa toban ayun wama wama ayun wama wamahma ashardiyaatu waa imisa aya sayrin tasiiru asir wama tajlis ajlis mahma taqif aqif imisa koob iyo toban ba ismu ishaara darabtu dalika darba bimana waxa lagu ishaariya ismushaar maaa lagu ishaariya masterki baa lagu ishaariya almushaaru ilayh almushaaru ila lmasterde darabtu waan garaacay dalika ka ad darba ee garaaca dalikadana waa maxay mafcuul mudaqnimay ku nasbisantaa naaibiwende kaa kalena waa lagu bayaaminaya darabtu waxaan garaacay dalika ka ka ad darba garaaca ah waa imisa laba iyo tobanka weeyaan nuwaabta mafcuul mudlaqa naaib ka noqota waa laba iyo tobanka ilaa ajrimigiiku daba socdee bal iska khulaasayso qorqoro waa kukaas almafcuul lahu wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk